ciisa nabi ciise cabdulaahi addoonka ilaahay inuu yahay warasuuluhu egeygu alla soo diray inuu yahay wa kelimatuhu kelimadii ilaahay inuu yahay kelimadaasoo alqaahaa ilaah uu riday ilaa maryama maryama intii kaa uu riday wa ruuxu ruux inuu yahay ruuxdoo minhu min allaahi alla xaggiisa ka ahaatay waljannata jannadu xaqun xaq inay tahay qofka ka markhaati kaxoo qira wa naara naartuna xaqun xaq inay tahay qira adkharahu llaahu allah wuu geliyaa aljannata jannada calaa maa kaana maca maa kaana shay la jirkiisa sugnaaday calaa maa shaygii kaana sugnaaday huwa shaygu min alcamali camal xaalu yahay akhrajaahu bukhaari muslima xadiiska soo saareen man shahida halkaas waxaa ka cad qofka marka ay anfacaydo kelimatu tawxiid waa inuu cilmi u leeyahay macnaheeda oo uu u fahmaayo laa macbuuda xaqun ila allah sababtu waxay tahay ashahaadatu laa tasixu ilaa idaa kaanat can cilmin wa shahaadadu markhaatigu ma ansaxo mana anfaco qofka macnana maleh hadduusan qofku wuxuu ogyahay ka markhaati kac qofku markuu shay ka markhaati kaca waa inuu cilmi uleeyahay shaygan oo u ogi wuxuusan ogayn qofka ka markhaati kaca beenaalaaba la yidhaah sidaas darteeda shahaadatooyinka marka qofku qirayo oo ay anfacayaan waa inuu cilmi uleeyahy kitaabka iyo sunadana sidaasay cadayn ahlcilmiguna saasay u cadeeyeen saas u cadeeye allah subxaana wa tacala wuxuu le faclam anahu laa ilaaha ila اllah cilmi u yeelo axad gar lagu caabudaa inuusan jirin allah maahani cilmi u yeelo saasaa ilaahay amr ilaahi weyne subxaana wa tacaala wuxuu noo sheegay aakira shafaacadu dadkay anfacaydo waa dadkii shahaadateynka ku dhawaaqay iyagoo cilmi u leh laakiin qofkii ku dhawaaqay isagoon cilmi u lahayn ma anfacayno ilaa man shahida bilxaqi wahum yaclamuun ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay uma ergeeyaan kuwa ergeeyaa ilaa waxay u ergeey karaanoo kali ah qof shahaadatooyinka qiray bilxaqi waa shahaadatoyinka waa tawxiid ilaa man shahida bilxaq qof xaqa qiroo ka markhaati kacay wahum yaclamuun ayagoo cilmi u leh ayagoo cilmi u leh saas darteeda imaam qurdubi abu cabaas alqurdubi wey oo shiiqa tafsiirka iska leh abu cabdilaahi alqurdubi shiiqiisii ah abu cabaas axmed ibnu cumar ibnu ibraahim alansaari alqurdubi waa faqiih maalikiah mufhimka kitaabka la hahda almufhim limaa ashkala min saxiixi muslim almufhim limaa ashkala min talqiisi muslim baab wuxuu yidhi baabun laa yakfii mujaradu talaffudi bishahaadatayn baabkaasuu sharxay baabun laa yakfii kuma filma oo aakiro anfici maa mujaradu talafudi ku dhawaaqid kaliya bishahaadatayn lagu dhawaaqo bal laabudda waa lagama maarmaan min istiqaani min istiqaani lqalbi waa in qalbigu yaqiiniyo qalbigu waa inuu yaqiiniyo cilmi u leeyahay uuna yaqiinsan yahay arinkan tarjamadaasuu sharxay markaasuu yihi haadihi tarjamatu tanbiihun calaa fasaadi madhabi qulaati lmurjia murji'ada kuwooda fogaaday oo irjaaga ku fogaaday murji'aduna waa firqo ahlulbidac ah oo ahlu dalaal ah murjiada kuwooda fogaaday oo ku fogaaday irjaaga madhabkoodu inuu faas yahay tuseen kuwaasoo dhahaya ana talafuda bishahaadatayn kaafin fi liimaan shahaadataynka oo carabka looga dhawaaqa iimaanka qofka ugu filan saasay yidhaahdeen wuxuu yidhi wa axaadiiu hada albaabi tadullu calaa fasaadi axaadiidta baabkaana waxay tusaydaa madhabkaasi inuu faasid yahay bal huwa madhabu macluumu fasaadi min ashariica bal madhabkanu waa madhab la ogyahay faasidnimadiisa sharciga xaggiisa laga ogyahay liman waqafa calayha qofkii shareecada daalacday linahu yalzamu minhu taswiiqu nifaaq maxaa yl madhabkan waxaa ka dhalana munaafiqnimada in la baneeyo taswiiqu nifaaq ibaaxatu nifaaq in nifaaqa la baneeyo laa munaafiqnimadu waa banaanta ilaa munaafiqiintu carabka looga dhawaaqin shahaadateynka waana gaalo maxay u anfici weyde waxay u anfici weyday qalbigaan yaqiinsan ah, qalbigoodaan yaqiinsan marka madhabkan taasa kale iyaguna waxay leeyihiin haddii carabka qofku uga dhawaaqo shaataynka iimaankiisu waa dhammaystiray iimaankiina waa u haysta saasay leeyihin marka taas waxay noqonaydaa in loo xugmiyo wlxukmu lilmunaafiqi biliimaani saxiix in munaafiqa iimaan saxiixa loo xugmiyo wahuwa baailun qaca waana baail bulaan oo qaciyahu shaki ku jiro marka waa nuucaas shahaadateynka waa lagama maarmaan qofku inuu cilmi u leeyahy waa lagama maarmaan inuu yaqiinsan yahay oo macnaha shahaadateynka uu yaqiinsan yaho hubo waa lagama maarmaan ilaahay dartiisa inay ka tahay waa lagama maarmaan run inay ka tahay waana lagama maarmaan inuu uhogaansamo waana lagama maarmaan shuruudu laa ilaaha ila allah laakiin waa in aad ogaato maxaa loola jeedaa shuruud laa ilaha illa lah waa laga maarmaan waa laga maarmaan maxaa loola jeedaa waxaa loola jeedaa kelimadaanu inay anfacdo qofka ayay shardi u tahay oo laga maarmaan u inay ilaahay agtiisa ka anfacdo saasaa loola jeeda amaa axkaamta adduunka in lagu dareeriyo ijmaac muslimiintoo dhan waxay ku yihiin sida ibnulmudir uu ijmaaca ku soo raray imaam nawowi sharxa muslimka uu ku soo raray sheekhulislaam ibnu taymiya uu soo raray muslimiintoo dhan waxay ijmaac ku yihiin axkaamta adduunka in qofkan muslimnimo loola dhaqmo oo iimaan xurunkiis la siiyo dhawaaqa bisay ku xihanta ilaa wax buriyo uu la yimaado duu ku dhawaaqo shahadatooyinka oo carabka uga dhawaaqo ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ana muxamadan rasuulullah muslimiintoo dhan ijmaac waxay ku yihiin muumina loola dhaqmo waana xadiidka saxi gabadhii adoontahayd nabiga sal اlahu alيه markuu ku yidhi ayn allah allah halkuu ku suganya ay tihi fi samaa koruu jira ou yidhi waman ana anugu yaan ahay oo ay tihi rasuulullah nabigu wuxuu yidhi actiqhaa fa inahaa mumina shaatooynkiina wey macnuhu allah iyo nabiga bisii sheeg markaasaa nabigu yidhi muminad weeye allah iyo rasuul taqaane xore waxay yidhahdeen cilmigu wuxuu yahay xukmuhaa xukmu lmumina xukunkeedu waa xukm mumina maxaa yeelay iimaanka waa labo iimaan xaqiiqi ah oo qofka ilahay agtiisa ka anfacayo iimaanka xaqiiqiga ah shuruuddaasuu raba waa cilmi inuu leeyahy yaqiin sidqi ikhlaas inqiyaad waa in laga helo iimaan waa inuu shaataynka afka saas darteeda munaafiqiintii nabiga la joogay sal اlahu calay wasalam oo cabdulahi bnu ubay uu ugu horeeyey kafaray ahayn mana rumaysnay laa ilaha illa اllah sida muminiinteena loola dhaqma masaajidkay wax uga tukaayeen hadday dhinteen janaasa lagu tukanay ii sida muslimiinta loo aasay sida muslimiinta loo aasay muslimiintay ku xugun ahayd naftoodii maalkoodii waa la badbaadiyey maxaa lagu siiyey xugunkaas dhawaaq ay ku dhawaaqeen shaaribteyn xukmuhum xukmu lmuslimiin laakiin ilaahay agtiisa wax ay ka anfacayda male dhawaaqa marka iimaanka inuu ku anfaco oo shaartooyinku ku anfacdo waxaa shardi u ah inaad aqoon u leedahay inay daacad kaa tahay inaad yaqiinsan tahay inay run kaa tahay inaad u hogaansantahay laakiin xukunka adduunka qofkan muslimnimo in loola dhaqmaa shahaadatooyinkay ku xidhantahay maxaa yeelay ikhlaaska yaa ogaa kara alle allah keliya ogaata marka waxaa la leeyahay shuruudan loo xiraa iyo waxa kale waa inaad kala taqaan man shahida qofkii qiro ka markhaati kacaa allaa ilaaha mid la caabudaa xaqun xaq inuusan ahayn ila allahu allah maahane waxdahu keligiis allah xaaluu yahay waxdahu waa tawkiidun lilbaat tawkiidun lilihbaat waxdahu waxay adkaynaydaa ila allahuda oo cibaado u diidi mayn alle qayrkiisa ila allahuma sow ibaat maahan ilahay u sugi mayn waxdow ibaatkii sii adkaynay waxdow allah keligiis xaalu yahay laa shariika mid la wadaaga lahu alla xaalsan u sugnaan waa tawkiidun linafyi laa shariika lahu waxay adkaynaydaa anfintii alle qayrkiis cibaadada laga anfiyey laa shariika laa mushaarika mid la wadaaga lahu allah xaalusan u sugnaan waana muxameda nebi muxamed cabduhu ilaahay addoonkiisu inuu yahay qofka qira wa rasuuluhu ilaahay ergeygu soo diray ee dadka u soo diray inuu yahay qofka qira labadaas sifo aan nabiga laysku dabadhigay waa laga maarmaan waa laga maarmaan sababtoo ah dadka nabiga ka kufriyey labada sifo mid ka ah ayay macnaheeda khilaafeen waana muxamedan cabduhu koo waa lilaah waa addoon ilaahay falaa yucbadu la caabudi maa marka cabdun laa yucbad maadaama la yidhi waa addoon ilaahay isaga marka cibaadada shaqo kuma leh nabiga in la caabudaa ma banaana qofka caabudana waa gaal waa gaal cabdun falaa yucbad waa addoon ilaahayo la caabudi ma asaga cibaado shaqa kuma leh shaqa kuma leh waxay taasu ridis ku tahay kuwa ahlu ifraadka nabiga ku xadgudba kuwaasay ridis ku ta oo lagu ridina waa adoon ilaahay soma jeedid waa adoon ilaahay sidaas darteeda naftiisa nacfi uma keeni karo dhibaatana kama celin karo cid kale warkeed daaya saasaana ilaahay amra inuu dadka u sheego qul laa amliku linafsii nafcan walaa daran ilaa maa sha allah nebi maxamed waxaad ku tiraa dadka naftayguu jirta nacfi uma keeni karo dhibna kama celi karo wax ilaahay ii hantay oo ilaahay ila doonay in mooye ah, naftayda uma heli karo qofkii marka nabiga sal اllahu calayh wasalam aamine inuu nacfi keeni karo dhibna celi karo cabduhu ayuu beeniye cabduhu u wa rasuuluh ilaahay ergaygu soo diray inuu yahay rasuulu falaa yukadabu bal yuaac waa rasuul ilaahay ma banaano in la beeniyaa ee waa waajib in la adeeca taasuna waxay radis ku tahay ahlu tafriidka kuwa nabiga xaqiisa ka gaabiyo kuwa nabiga xaqiisa ka gaabiyo ay radis ku tahay waa inuu adeeco wax yar iyo wax weyn midna laguma khilaafi karo maadaama aad qirtay inuu yahay rasuul allah soo diray waajib waxaa kugu ah tasdiiquhu fiima abara wax alla wuxuu sheegay inaad ka rumaysato hal shay laguma khilaafi karo wa aacatu fiima amara wax alla wuxuu amray waa inaad samaydo rasuulka alla ii soo diray weeye aad leeda wixii uu ku amray oo ku yidhi rasuulkaa amrayna waad khilaafe cale allaad mudane marka falyaxdar aladiina yukhaalifuuna can amrihi an tusiibahum fitnatu kuwa rasuulka amarkiisa khilaafa inay asiibto fitna fitna waa maxay zayd inuu diinta ka leexdo oo inxiraaf ku dhaco ama cadaab xanuun badan uu ku dhaco nabi maxamedaa amray mar haddii la yidhaha khiyaar mali nabi ah, maxamedaa shaygaan amray mar haddii lagu yidhi siduu yahay waa inaad u fulidaan khiyaar mali khiyaar mali mar haddaad rasuulnimo u rumaysan tahay walintihaau camaa zajara wax allo wuxuu reebay waa inaad ka harto nabigaa diiday hadii lagu yidhah haddaad rasuulnimo u rumaysan tahay waa ka harto nabigaa diiday hadii lagu wa an laa yucbad allahu ilaa bimaa sharac waa allah lagu caabudin ilaa wax nebi maxamed la yimid maahan ilaa ergeygii alla soo diray wey maxaa loo soo diray dariiqa alle lagu caabudaa dadka inuu baro dad adugu waxaa rabta iskaga caabudayda cibaado saxa ku noqoyda maxaa loo soo diray ah, maxaa loo soo diray saas darteeda dadka ahlubidca dhammaan rasuulnimada nabiga ayay macnihii rasuulnimada ayay khilaafsan yihin ah, macnihii nabiga waa rasuul macnahaasay khilaafsan yihin sababtoo a ah rasuulka maxaa loo soo diray allah dariiqii lagu caabudaha inuu dadka baro saasaa loo soo diray maadaama loo soo diray waa inaadan ilaahay wax kale ku caabudin dariiqiisa bis ku caabudaa dariiq kalo alle lagu caabudood garanaydaa ma jirto wa ana muxameda nebi muxamed cabduhu ilaahay addoonkiisa uu yahay wa rasuuluhu ergeyga ilaah soo diray inuu yahay qofka qira wa anna ciisa nabiyullaahi ciise cabdullaahi addoonka alle inuu yahay qofka qira wa rasuuluhu ergeyga alla soo diray inuu yahay qofka qira fiiri waa labadii nebi maxamed lagu tilmaamay sala allahu calay wasalam cabdullaahi waa addoon ilaahay taas maxay ridis ku tahay kirishtaanka waxay aaminsan yihiin oy leeyihiin aaliu alaa waa kafaro maxaa yeel addoon alle inuu yahay khilaafsayi laqad kafara aladiina qaaluu in allah almasix bnu maryam way gaaloobeen kuway yidhaahdeen allah waa ciisaha ina maryamaa gaalo wey ah, masiixa ina maryamaa way kuwa yii waa gaalo kafara wey laqad kafara aladiina qaaluu in allaha aaliu alaa way gaaloobeen kuway yidhahdeen allah waa saddex midkood ah waa gaalo soo ma jeedin waa addoon ilaahay ma اtakhada allahu min waladin wamaa kaana macahu min ilaah ilaah caruur ma samaysan ilaahi weynaana mid lala caabudo maleh oo garabkiisa yaalla marka waa cabdullaahi ciise ee ma ahan ilaah ma ahan ina ilaah subxaan allah wa rasuuluhu ilaahay rasuulkuu soo dir inuu yahay waa rasuul la soo diro reer banu israiil loo diray taasna waxay radis ku tahay yahuudda lacnahumullah lacnada allaha ku rida yahuuddee ayagay radis ku tahay oola waa waladuzine walad xalaalaba ah maahan l sidaas darteeda inay dileen ku anducooden waana dil la taas ayaa radis ku ah ilaahi weynaa subxaana wa tacaala noo sheegay qaabka loo abuuray ina maala ciisa cinda allah ka maali khalaqahu min turaabi uma qaala lahu kun uma qaala lahu kun fayakuun marka nabiyullaahi ciise sidii nebi aadama ilaahay u abuuray kun a ilaaha yii ee aabba ma dhalin nebi aadamba aabba iyo hooyala-aana alla abuuray marka taasuu lamidi wa ana ciisa nabiyullaahi ciise cabdullah ilaahay addoonkiisi uu yahay qofka qira wa rasuulu egego alla soo diray inuu yahay alaahaa ka sife ama ka xaale aqad alqaahaa kelimadaas xaale uu riday allah ilaa maryama maryam intii kaa uu riday maxaa loola jeedaa ciise waa kelimadii ilaahay ciise waa kelimadii ilahay waxaa loola jeedaa kelimadii allah lagu abuuray ciise aabbe lagama abuurin ee allah wuxuu yidhi kun fa kaana kelimada saasaa loola jeeda imaamu axmed kitaabkiisa alraddu cala ljahmiya wuxuu yidhi alkalimatu lati alqaaha ilaa maryama xiina qaala lahu kun fakaana ciisaa bikun walaysa ciisaa huwa kun kelimadda la sheegayaa alla markuu abuuraayo ciise kun ahawdi uu yidhi wey kelimadda sidaas darteeda wuxuu ku abuurmay kun laakiin ciise kun maaha kun waa kelimadii ilaahay waa kelimadii ilaahay kun laakiin ciise a wuxuu ku abuurmay oo ilaah ku abuuray kun sidaas weeye macnuhu alqaaha ilaa maryam wa ruuxun ruux inuu yahay qofka qira ruuxdaasoo minhu min allaahi alla xaggiisa ka ahaatay minhudaas waa meeshay kirishtaanku ku gaaloobeen kirishtaan oo dhan meeshay ku gaaloobeen waa minhudaas ah, minhudaas minta laba macnay aqbali kartaa waxaana lagu yaqaana ahluzayqa kelimadu markay laba macno ama ka badan aqbali karto midda hawadooda waafaqayda inay aadaan saasaa lagu yaqaana ahluzayq faama aladiina fii qulbihim zayqun fayatabicuuna maa tashaabaha min ibtiqaa alfitnati waibtiqaa tawiili minhudaasay waxay yidhahdeen waa tabciidiya mintu tabciid weeye saas darteeda ciise waa bacdun min allah allu ka midi waa bacdi alla ka mida oo ayagu waxay u fasirayaan wa ruuxun ruux ruuxdaasoo minhu alla ka mid ah ay leeyihi waana saas loo fasira aamintu waa ibtidaau lhaaya ibtidaaiyo wey macnaheedu waxay tahay wa ruuxun ruux inuu yahay qofka qira ruuxdoo minhu minallah alle xaggiisa ka ahaatay khalqan wa iijaadan xagga rabbiyay ka ahaato laga abuuray oo laga jirsiiyey Ah. mid kristaanaba wuxuu yidhi aniga waxaa igu filan diinka nabi maxamed igu soo dejiyey asagaasa igu filan oo ii sheegaya ciise ilaahay ka yahay oo jus ka mid ay kaasaa la yidhi meesha kuugu filan markaasuu yidhi waa ruuxun minhu daana haya ah, ruux oo ilaahay ka mid a ah. markaasaa lagu yidhi cirka iyo dhulka xaad ka aaminsantahay ilahay miyay ka mid yihi ma ilaahay ka mid a makhluuqaadkan kale toddobada cil toddobada dhul markaasuu waa makhluuqaad markaasaa la hadda ka waran allah wuxuu yidhi wasakara lakum maa fi samaawaati wamaa fi lardi jamiican minhu ah, ka warama alla wuxuu leeyahay alla wuxuu inii sakiray toddobada samo iyo alla waxa ku sugan wasakara lakum maa fi samaawaat dhammaan waxa samaawaadka ku sugan wamaa fi lardi dhulka waxa ku sugan jamiican dhammaan xalayiin wax alla waxa samaawaadka ku jira iyo waxa dhulka ku jira alla idiin sakiray minhu ka warrama minhu min alla aggiisa xalay ka ahaaday ah. tanuna ka warama fabuhit ladii kafara gaalkii waa afbeel wuxuu ku hadlana waa ah, waa waa afbeel marka waa noocaas minhuda minhudaasay lamid ah, labadooda waa ibtidaa qaayid alla xaggiisay ka ahaadeen khalqan wa iijaadan waa sidaas waxaana ilaahay ashyaada loo tiiriyana saddexa loo qaybiya mar waxaa loo tiiriyaa makhluuq qaacin binafsihi nafsadiisa u istaagi kara taasoo kaleeto waxaa la yidhaha min idaafati makhluuq ilaa khaaliqi baytullaahi guriga alle kacbadaa saasa la yidhaha masaajidka waa la ydhaha baytullah waa daata keligeed meel istaagi karta masaajid soo ma keligiisu meel taagay baytullah naaqatallah idaafadaas marka waa idaafatu tashriif idaafatu tashriif wey waxaana la ydhaha min idaafati makhluuq ilaa khaaliqi marna waxaa allah loo tiriyaa sifo makhluuqa ku dhex kunta oo makhluuqa dhexdiisa ku istaagta sida ruuxdan oo kale wa ruuxun minhu ah. taasna waa min idaafati اmakhluuq ilaa khaaliqihi oo taasay la midta marna allah waxaa loo tiriyaa sifo aan makhluuqna ku qumin ayaduna keligeed meel istaagi karin taas mar haddii allah loo tiiriyo waa min idaafati sifa ilaa mawsuufiha sida kalaamullah ah, kalaamullah hadii la yidhaahdo kalaamullah yadullah cilmullah haddii la yidhaahdo waa min idaafati sifa sifo loo tiiriyey ilaa mawsuufiha kii ku sifaysnaa sidaas wey wa ana aljannata jannadu xaqun xaq waljannata jannadu xaqun xaq inay tahay qofka qira wanaara naartuna xaqun xaq inay tahay xaq waxaa loola jeeda ahaabit waa shay sugan jannadu waa suganta hadda waa abuurantahay maaha hadda kadib wax la abuuraa horaa loo abuuro loo diyaari allah subxaana wa tacala wuxuu leeyahay saabiqu ilaa maqfirati min rabbikum wa jannatin carduhaa ka cardi samaai waalardi ucidad waa la diyaariyey liladiina aamanuu ucidad liladiina aamanuu waa janno mar hore la diyaariyey ucidad liladiina aamanuu bilahi ucidad liladiina aamanuu biاllahi wa rasulih dalika fadl اllahi yutii man yashaa wallahu du lfadl اcadiim naartana waa diyaarsanta waa shay mar hore la diyaariyey maa hadda kadib in la abuuraa fataquu naara alatii waquuduha الnaasu wاlxijaara ucidad lilkaafiriina waa la diyaariyey horaa loo diyariy waa ficil maadi ucidad marka adiladaas oo dhan waxay tusayaan in jannada iyo naartu ay abuuran yihiin diyaarsan yihiinna nacuudu billahi min annaar wanasaluhu ljanna qofka intaas qira adkalahu llaahu allah wuxuu geliyaa aljannata jannada calaa maa kaana maca maa shay la jirkiisa kaana sugnaaday min alcamali xaalii wax allo wixii camala ee ka sugnaada jannada ilahay ku geliya xaa loola jeedaa calaa maa kaana min alcamali laba macnuu ku fasiray shaarix oo xaafid ibn xajara ku fasiru ka soo naqliya isagu qaala xaafid waa ka yidhi labada macnaba macnaha koowaad waxa weeye calaa maa kaana min min alcamali ey min salaaxin oo fasaadin qofka tawxiidka saas u qira shirkina saas uga beri noqdaa qofkaas ilaahay jannada waa geliya kuwa wixii uu ku sugan yahay ama camal xun ha sameeyo ama camal wanaagsan ha sameeyo laakiin waa la huba janno ilahay inuu ama camal wanaagsan ha sameeyo ama camal xun ha sameeyo janno in la waa la huba mar iimaanku u ansaxay laakiin fiiri jannaa la gelina marka lagu yidhi labada way dhici karta marka koobaadba maadaama tawxiidkiisu ansaxay inuu ilaahay iska cafiyo jannada hore ka geeyo in jannada hore laga geeyo way dhac waxaa kaloo dhici karta in inta la geeyo cadaabka maadaama uu xumaan badan sameeyey oo laga soo daahiro xumaanta isagoo daahira kadib jannada la keeno sida axaadiista mutawaatirka ku soo aroortay in laga soo bixinaya naarta mihqaala daratin mid imaan qofka qalbigiisa ku jirto marka waa la hubaa jannada in la gelinayo wey laakiin in hore laga geliya biduuni cadaabna waa dhacda ilaahay fadligiisa iyo cafiskiisa in ilaahi weyna subxaana watacaala inta abaalkiisa marsiiyo cadligii la marsiiyo laga soo saarana waa dhacda laakiin janno waa la gulina qof sidaan tawxiid ugu ansaxay sidaas wey akhrajahu bukhaari iyo muslim ayaa soo saareen macnaha koowaad waa macnahaas macnaha labaad calaa maa shay a lagu gelina kaana sugnaado min alcamali ah jannada derajada lagu degayo waa camalka marka ilaahay fadligiisa ku geliyo derajada waxaa lagu qaadana acmaasha qofku intuu sameeyey marka calaa maa kaana min alcamal waxay markaas noqon camalkii uu sameeyey darajo u laaiqaha la dejina ah, darajo u dhiganta ah la dejina macnaha labaadna waa macnahaas walahumaa bukhaari iyo muslim waxaa u sugnaaday fii xadiii citbaan citbaan ibni malik ibni camar ibni cajlaan alansaari xadiikiisa waxaa ugu sugnaaday fain allaaha allah xarama waa ka xaaraantinimeeyey cala naari naarta man qof kastoo qaala yidhi laa ilaaha ila allah mid la caabudaa xaq maahan allah maahane yabtaqii xaala uu ku raadinaa bidaalika qowlkaas weja allahi ilahi wejigiisa walahumaa bukhaari iyo muslim waxaa u sugnaaday fii waa citbaan ibnu maalik ibni camrin ibni cajlaan alansaariyu min bani saalim ibni cawf saxaabiyun mashhuurun maata fii khilaafati mucaawiya xadiikaas waxaa ku sugan bukhaari muslim fain allaha allah xarama waa ka xaaraantinimeeyey cala naari naarta man qaala qofkii yidhaahdaa laa ilaaha ila allah mid la caabudaa xaq ma ahan allah ma ahan inta kaloo la caabudaa waa gardan laakiin fiiri qaydka lagu xidhay yabtaqii xaal uu ku raadinayana yidhaahdaa bidaalika qowlkaas wejallaahi ilahay wejigiisa qawlka markuu ku dhawaaqayo waa inuu ku raadinaa wejiga ilaahay oo isleeyaha aakhiro inta jannada gasho wejiga ilaahay dadka arkaya aad ka mid noqota waa dadka saas u yidhaahda dadkaas wey xadiidkan wuxuu noo caddaynaa qofka kelimadaas yidhaahda asagoo sidaas u dhahaya oo ujeeddadiisu sidaas tahay in naartu xaaraam ka tahay naartu inay xaaraan ka tahay waxaana la ogyahay oo axaadiista mutawaatirka ku sugan dadka kelimada ku dhawaaqa gabalka mid ah inay naarta gelayaan oo hadhow naarta laga soo gurayo dad qalbigood uu ku jiro xagga kayrka waxabad hal xaboo heed ah ama qamardiya le oo laga soo gurayo haddana markaas kadib qaar kaloo qalbigiisa ku jiro wax la eg khardalka midhaha la yidhaha waa sisinta mir ka siiya sisinta waa ka yaryari qolinka ah, waxaa dibulaxshaabka geedaha gada waa ku arkaya iyagoo iyo suuqa hadaad tag khardalka suuq midho yaryaro gedgaduda sisinta wax badan ka yaryari intaasoo iimaana qofkay qalbiga uga jirto laga soo saara naarta waa laga soo saara waxaa axaadiista saxiixa ku sugan waxaan naarta la geynaya dad muminiin oo tuka jiray laakiin intii xibnood ay ka sujuudi jireen ma taaba karto naarta ma cuni karto marka dambena waa laga soo saara axaadiistaasoo dhan waxay tusaydaa dad laa ilaaha ila allahu yidhi in naar la gelinayo xadiikaanuna wuxuu leeya naarta waa laga xarimay qofka kelimaddan yidhaahda laakiin qaydkaanu la socdo yabtaqi bidalika waj allah ahlcilmi waxay dhahay xadiisaas waa iswaafaqay dama isdiidan waxay tahay yabtaqii bidaalika waja laha dhaasa qayb muhiima qofku kelimada markuu yidhi ibtiqaa daldid uu wej alla dalbayo hadday qalbigiisa kaamil ku noqoto daldidaas uu dalbayo wejiga ilaahay qalbigiisa hadday kaamil ku noqoto oy run ka tahay oo u yaqiinsado arintaasu waxay keenaydaa koow inuu jeclaado allah wax kastana uu ka jeclaado taasay keenay wax kasta oo ka soo haray inuu allah ka jeclaado mar hadduu heerkaas gaaro qalbigiisa ku baaqi noqon iraadatu iraadatun limaa xarama allah wax ilaahay xarimay inuu jeclaado mar hadday ibtiqaaa waj illaahi kaamil qalbigiisa ku noqoto laa yabqaa fii qalbihi iraadatun limaa xarama allah qalbigiisa ku hari maa inuu doono oo uu rabo wax ilaahay ka xarimay ee dhammaan waxa alla ka xarimuu nimcaana qofkaan maadaama wejiga alla doonay wax alla waxa alla ka xarimuuna nimcaana walaa karaahatu limaa amara allah wax ilaahay amrayna nicima ee waa jeclaana mar hadduuba wejiga alla doonaya wax alla wixii alla amray uu jeclaana ka tegima marka mar haddii labadaas laga helana wax alla wixii alla reebay inuu namcaado oo usan rabin wax alla wixii alla amrayna uu jeclaabuusan ka heraynin dhammaan wuxuu dunuub lahaa waa ka toobadkeen ee dam inta galo iskaga sugnaanba hadduu marka waajibaadkii ilaaliyo oo wixii alla amray uu jeclaaday muxaramaadkiina uu namcaado ka tegey dunuubtiina ka toobad keenay naaru waa ka xaran mana taabayda biduuni cadaabu jannada la gelaya ilaa ibtiqaaa wajhi laahiya ka ah daacad waana u dhammaystiran laakiin ibtiqaaa wajhi laahi hadday ka nuqsaanto rabitaankii iyo doonisii wejiga alla doonaya naaqiska naaqisay ka ta shirkigii waa ka fogaaday shirkigii waa ka fogaaday laakiin ibtiqaagiiyo naaqiska wixii wax ka miduu ku dhaca isagoo og inuu qaldan wixii allaah uu amray wax ka ka gaabina isagoo og inuu qaldan ibtiqaadiisiya naaqis ah asna waxaa ka xaaraan noqona naarta inuu ku waaro laakiin gelidiisu xaaraan kama ah waxaa xaaraan ka noqona naarta inta galo inuu ku waaro maadaama ibtiqaaqiisii uu naaqis noqday ibtiqaau wajhi illaah aan naaqis ka ah saas darteeda kaas waxaa xaaraan ka ah inuu naarta ku waarayo maadaama tawxiid ansaxay laakiin xaaraan kama ah inuu galo sidaas ayuu u jamciyeen ahlucilmigu shiikhuna usoo naqliyey shiikhuna saas ayuu usoo naqliyey marka macnaheedu waa sidaas weeya وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال موسى نبي الله موسى وحيري عليه السلام يا رب رب قيديو علمني إبار شيئا wadcuuka bihi aan kugu baryo qaala rabbi wuxuu ihi qul dheh yaa muuse muuse laa ilaaha ila allah mid la caabudaa gar maahan allah maahane waa garbaro alla qaybkiisa in la cabaad gar si saxa loo naqay si cadaalada loo qaaday waxaa ugu weyn alla keligiisa la caabudo gardarona waxaa ugu weyn ilahay qaybkiisa la caabudo gar maxaa la idhahda axad walba wuxuu xaq u laha in la siiyo soomaaha gar iyo cadaalad cibaadayaa xaq u leh allah idan marka gar yaa u cadaalad badan allaha la caabudo keligiisa gardaranaya u foolxu axadaan ku abuurin ku risaaqin ku dilayn kuna noolay karin halla caabudo gardar ka weyn ma jiro marka kelimadaan dheh nabi muuse qaala nabi muuse wuxuu dhan kullu cibaadika addoommadaadoo dhammi yaquuluuna waa leeyihin haada qowlkan qaala rabbi wuxuu yaa muusa muusow low anna samaawaati haddii cilaryaalka a sabca toddobadaa wa caamirahunna iyo makhluuqa caamirayo malaa'igta ah hayrii aniga ma ahane wal aradiina dhulalyaalka a sabca toddobadaa fii kifatin kafad haddii lagu rido walaa ilaaha ila lagu rido maalat waa la leexaleed bihina samawaadka iyo dhulalyaalka iyo waxa ku sugan laa ilaaha ila اlahu yaa la leexaleheed rawaahu ibnu xibbaan ayaa wariyey iyo wlxaakim abu cabdilaahi alxaakim wa صaxaxahu waana صaxiix yeelay xaakim dis waa صaxiix xaakim uu صaxiix yeelay waxaa ku waafaqay xaafidu dahabi xaafid ibn xajar fatxulbaariga juska koob iyo tobnaad laba boqol iyo sideed wuxuu ku saxiix yeelay sanadka xadiidka oo wuxuu ihi sanadkiisu waa saxiix juska koob iyo tobnaad laba boqol iyo sideed wa can abi saciidin اlkhudriy abi saciid magaciisa waxaa la ihahdaa sacd ibnu malik ibnu sinaan ibnu cubayd alansaariyu alkhasraji waa ansaari khasraji ah saxaabiyun jaliil aabiisna waa saxaabi jaliil ah uxud dagaalkii uxud markii la gelaya saqiir baa taa la yidhi ka har dagaalka waa laga reeba nabigoo u diiday wa shahida maa bacdaha laakiin intii ka dambayda wuu ka qayb galay maata bilmadiinati sanata alaain aw arbacin aw hamsin wa sitiina lixdan iyo dhowr sano markay ahayd hijriyadu markaas ayuu ku dhintay magaalada madiine wa can abi saciidin اlkhudriy radi allahu canhu can rasuuli اlaahi salى اllahu calayh wasalam qaala wuxuu yidhi abi saciid qaala muusa nabiyullaahi muusa wuxuu yidhi yaa rabbi rabbiyo callimnii ibar shay-an shay shaygoo adkuruka aan kugu xuso wa adcuuka bihi oo aan kugu baryo shay aan ku dikriyoon kugu xuso kuguna tuugo ibar saas wy saas wey qaala wuxuu yidhi rabbi qul yaa muusa muuso laa ilaaha ila allah dheh laa macbuuda xaqun ila allah waa dikri ilaah lagu xuso kan ugu weyn waana duco ilaahay lagu baryo kan ugu weyn wax ilaahay lagu xuso dikri ah oo lacigu ma jiro ma jiro nabi maxamedaa yidhi sal اllahu calayh wasalam khayru ducaa ducaau yowmi carafa baryo ilaahay la baryo waxa u khayr badan maalinta carafe a taagantahay meeshaas inaad ku barido wax ducaa oo la qayr egu ma jiro wa khayru maa qultu ana wاnabiyuuna min qabli laa ilaaha ila اllah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wa huwa calaa kulli shayin qadiir aniga iyo nabiyaalka iga horreeyey maaha nebi maxamed kaliya sala allah alay slm dhammaanteen wax aan ku hadalnay waxa uu khayr badan laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wa huwa calaa kulli shayin qadiir sidaas darteeda qofka maalintii boqol goor yidhaahda qof la imaan kara wax ka ajar badan ma jiro ilaa hal waa qof meeshuu boqol ka yidhi laba boqol ka yidhaad macnaa meeshuu boqol ka yidhi ka badiya isagu boqol yidhi ama boqol iyo tobanaad tir waa ka ajar badnaane laakiin wax kastuu sameeyo boqol goor laa ilaha illa allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu lxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiim haddaa tira qof kaama badi karo maalinkaasoo dhanna xirsigay kaaga ahayn shaydaanka shaydaanka xirsi kaaga ahaan wax la heli karo u qayb badan waa in dadka muminiinta ay carabkooda ku badiyaan laa ilaha ila allah wax ilaahay lagu xuso wax u weynaa wey laa ilaha ila allah laa ilaha ila allah aad waa in loo badiyo saasaa rabbi ku yidhi nabi muuse qaala nabi muuse wuxuu yidhi yaa rabbi rabbigaygiyo kullu cibaadika addoommadaadoo dhan yaquuluuna waxay lehin haadaa qowlkan addoommadaada muminiintaada idaafada waa khaas addoommadaada oo adiga ku caabuda dhammaan kelmadaanay ku dhawaaqaya anigana waxaan kaa rabay dikri aniga aad ii khaas yeesho mid aniga aad ii khaas yeesho aan kaa rabay addoommadaadii oo dhan aatan ku hadlayaan wainamaa uriidu shay-an tahusunii bihi min bayni cumuumi cibaadik anna waxaan kaa rabay dikri aad aniga igu gaar yeesho ad u qaali ah ood igu gaar yeesho kaasaan kaa rabay tanna addoommadii o dhan aan kugu xusaa rabbi wuxuu ku yidhi qaala rabbi wuxuu yidhi yaa muusa muusow kelimadii yaa muusa muusow low ana samaawaati sabca haddii toddobada samo iyo wacaamirahunna waxa camiraya malaa'igtii ah hayri aniga maahani allah wuu ka sarreeya samawaat kuma dhex jiro waa ka sarreeya waal araadiina dhubalyaalka asabca toddobadaa fii kifatin kefad haddii la saaro walaa ilaaha ila allaahuna fii kifatin kefad la saaro caaqibad kefadaa wax lagu miisaama miisaanaa jira miisaanaa jira maalad waxaa la leexa laheed bihinna samawaadka iyo waxaa ku sugan iyo dhulalyaalka laa ilaaha ila allahu waa ka culays badnaale waa jiidaleh waa jiidaleh marka fiiri laa ilaaha ila allahu wax la miisaan eg lama arko nabigeena suuban sal allahu calayh wasalam xadii cabdullaahi bni mubaarak uu zuhdi ku wariyey imaam axmed musnadkiisa uu ku wariyey ee xadii haabida xaafidu dahabuu saxiix yeelay ibnu xibbaanna uu ku saxiix yeelay saxiixiisa xaakimna uu saxiix yeelay xadiidkaas wuxuu sheegayaa nabigeena suban sal allahu calayhi wasalam maalinka qiyaamaha dadka dhexdooda aan looga yeerin nin markaasaa marka la keeno waa la xisaabinaa waxaa la kala bixinaa sagaashan iyo sagaal diiwaan oo duruubtiisii lagu qoray diiwaan kasta saas marka loo kala rogo warqadiisa waxay gaareen ishu meeshay gaarto ilaa halkaanu yaalla dhammaan sagaashan iyo sagaalkaasna duruuba ugu qor madalbasari gaare dhammaan duruuba ka buuxdo markaasaa la leeyahay atunkiru min haadaa shay sharxan indhigay wax aad ka inkirayda ma ku jiraan duruubta halkaan ku qoran oo malaaigtu ay kaa soo qortoodan adigu samayn kaasuu leeya rabbi maya ma jiro ma jiro markaasaa leeya wa cudurdaara maleeda markaasuu leeya melihi markaasaa rabbi kuleeyahay xasana ma haysataa loo miisaamo wuu haystaa laakiin way la yaraato waa hibaysanaa markaasuu leeya rabbi waxba mahayo haba mahayo kaasaa rabbi leeya balaa inaada waxayn iska daa ina laka cindana xasana ajaran kuu hayna xasana agteenna kuu taalla wainahu laa dulma calayka maantana lagu dulmin mayo dulmi ma jiro kaasaa lasoo bixina warqad yar ay ku qoran tahay ashhadu an laa ilaaha ila allah waashhadu anna muxamadan cabduhu warasuulu markaasuu leeya yaa rabbi haadihi maa haadihi lbiaaqa maca haadihi sijilla rabbigaygiyo warqadaas yarta maxay ka qabanaysaa diiwaanada intaan la eg ah, hay ka tari diiwaanada intaas lagoo dunuubtu ku qoranta markaasaa laleeyahay inaka laa tudlam lagu dulmin maa soo inta ma keensan intaa lagu saara miisaankaaga dunuubtana miisaanka kala kafada kalaa la saari fatuudau sijilaatu fii kifatin i aakhira in wax lagu miisaamaya kafad kafadaa la saari wlbiaaqatu fii kifatin warqada yartaahoo ay shaataanku ku qorayana kafada dhinac kala laga saari fadaashat isijilaatu wa haqulat lbiaaqatu diiwaanadii sagaashan iyo sagaalkaas koray aadayaan waa fudaanayaan warqadiina waa cuslaana hoosa la aad hoosay la aad taas maxay kutusan marka laa ilaaha ila allahu wax la miisaan ma jiraane adiga macnaheeda ilaali xaqeeda ilaali carabkaagana laakiin waxa isweydiin le waxaa la ogsoon yahay dad laa ilaha ila allaahu le inay naarta gelayaan oo laa ilaaha ila allahu inta yidhi weliba tukaday oo saka bixiyo sadaqa bixshay oo soomay aa naarta gela laa ilaaha ila allaahu iyo amaal saalixay isku dareen dunuubtoodiiana ka badatay oo ka cuslaatay maxaa ku dhacay markaasoo kale musiibadu ma ahan laa ilaha ila allahu ee musiibadu dhanka qofka qaa'ilkaay ka timi almusiibatu min alqaa'il laa min alqowm dhibaatadu waxay ka imaanaydaa laa ilaha illa huda qofka yidhi qofkaasaa nuqsaantu ku jirta waa hadda tawxiidkaaga yaqiintaada intay la xoog egtahay aad kelmaddan jacaylka aad jeceshahay ilaalinta aad ilaaliday marka musiibadu xaggaaga ka imaanayda muhiim waxa ah ogaanay ilaah intuu nabi soo diray dhammaan wax ay ku dhawaaqeen wuxuu qayr badnaa laa ilaha illa hu hadduu ah waxdaw laa shariika lah mulku walahu lxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir waa in dikriga qofka muslimka taas ku badiyo iyo waxyaalaha kaloo xaqa oo nabigu yidhi ilahay ha lagu xus wax aan nabigu sheegin ilahay ha ku xus iska da ah. dad fidnaysan oo waxaa jira maantoo dhan alla inay xusayna iska dhigayaan waxayna ku xusayaan wax aan loo dirin ah. wax aan cid u dirtay laeg ah. dad meelu waxbu ku dhawaaq qaala waxay ku dhawaaqayaan allah kligiis laa ilaha ila allahu yaa laga reebada allah allah allah la u leey allah keligiis ma aha dikrina maaha waa bid iyo eh, balaal in lagu wardiya ilaahay kitaabkii sunada nabiga meel ugama taalo keligiis in lagu wardiya maxaa yeelay jumla mufiida inaad ka dhigtaa la raba ah, allahu abar waa dikr ah, jumla mufiida ka dhig mubtadi abar ah, allahu abar ilaa gaal inta allah yidhahdo caayo muuminkuna allah inta yidhahdo ammaanay soo ma allah keligiisaa tiri aduu dankaad ku wada dhankaad ku wada ah. waa inaad sidii nabigu kuu amray alla ugu xusto qaar kale ka dareen ayagoo kasii fogaadeenoo waxayna allah laftirkeedu way dhiri badantahay ah. ee hamsada ugu horayda iyo haadaa laysku qaban ah ah ah ah, ah intaasaa laysku garacaya yii sida shaydaanku uga cayaaray bal qofkaas ah. asaga magaciisa ah. isaga magaciisa haddii intaa la jarjaro loogu dhawaaqo maala muxamed a la yidhaha markaasaa la eh, md war anaga medna lama yihahde magacana loo baxshay magaca noogu dhawa hadii kale or naga ta ma aqbalay asna ki awle anaa jarjaray qaar kaleeto wuxuu leey ama yaa laiif yaa laiif qaar yidhahdaa jira yaa laiif ha lagu wardiyo kitaabka le sunada nabiga meel ugama ta ya laiif ya laiif ya laiif ya laiif ya laiif ya laiif wax ku dar <laughs> ya allah haddaa tirana wax ku dar ya allah irxamni ya allah ikfirli wax sheego hadda fiiri adig dadku kala xikmad badan nin nin shiikaayo hadlay u arkay mid ya laiif ya laiif ku wardinay inuu yaa yii balkudu bar shaydaanku inuu cadow yahay qofka wixii loo diro qayrka badnaayo la dhamay karin laguma karo waxaan loo dirina sayntu haya hadda shabaanku waa cadow u rabaa qofkan inuu daalo aakhirana ku qabo yaa ladii yaa ladii yaa ladii kaasuu yihi magacaa kaasuu yihi hebela la yidhi markaasuu ka aamusa markaasuu cabaanku joogu yihi hebel kaasuu yidhi ha kaasuu ka aamusa baar markuu joogay uu yidhi hebel kaasuu yidhi he kaasuu ka aamusa markuu cabaar joogo waa ku dhawaaq markuu cabaar joogo waa ku dhawaaq markaasu markii dambe uu si caralab yidhi war maaa noo maanta waa noo dhawaaqaysa waxaad na weydiinayda iyo waxaad noo sheegayda lama arko ha wax sheeg maxaad igu dhawaaq markaasu adiguba maantana ilahay ku dhawaaqay waxna weydiisan maydo ha maantao dhan ya allah ad leeda waxna weydiisan maydo ha yalla dhif hayxaad weydiisan so kama a cadoonin adugu ha oo maxaad ilahay ugu samaynaysaa saas ha wadig qaaqleh ma ilahi wax weydiisata allow i naxariis allow i dembi dhaaf allow jannay geli allow isaaq allow xifdi allow caafi ma wax weydiisata ya allah ya allah ya allah ya ya ladiif ya ladiif ya ladiif marka war waxa alla aad ku xusaydo waxaad ka fiirsatay ha noqdeen waxaad alla ku xusaydaa ha noqdeen waxaad ogaatay nabi maxamed yidhi allaha lagu xuso ahlucilmiguna saasay u baraarujiyaan allah fiiriya magac ka weyn miyaa jira keligiisoo mujaradahum jumla mufida laga dhiginaysa dikri ahayn xaafid ibn kasiir suuratu ancaam tafsiirkeedu ku sheega ah. qul man anzla kitaab ladii jaa bihi muusa nuura wahuda linaasi tajcaluuna qaraaiisa tubduuna watukfuuna kaiira wacullimtum maa lam taclamuu antum walaa aaba'ukum qul ilah qul ilah iri qul ilah waxay yidhaahdeen qaara waxay yidhahdeen halkaas qul waxaa tidahdaa allahu waa tan ah allah keligeed in la dhahayn maxaa ka horeeya fiiri qul man anzla alkitaab aladii jaa bi muusa man anzla yaa soo dejiyey haddii lagu yidhaahdo waxaa tidhahdaa allahu yaa soo dejiyey waa maxay tan fiiri waa su-aal lgu laga jawaabayo qaacidaduna waxay tahay asu-aalu mucaadun fi ljawaab su-aasha jawaabkaa lagu soo dhex celiyaa qul man anzla kitaab aladi jaa bihi muusa soo maahan qul waxaa tira allah allahu anzla allah soo dejiy waa saa allahu anzla waa jumla mufiide allah soo dejiye wey hadda haddii lagu yidhaahdo fiiri man fi lbayt yaa guriga ku jira maxaa leedahay cumaru qofki ku jira jeega soo ma cumaru waa maxay macnaheedu fi lbayt cumaru waa jumla mufiida wajumla mufiida maxaa yeela ana suaala muaadun fi ljawaab mucaadun fi ljawaab waxadfu maa yuclamu jaa-isun kamaa taquulu zaydun bacda man cindakuma waa bannaan tahay shayga haddii la soo ogaado in layska xadfo wa fii jawaabi kayfa zaydun qul bani haddii lagu ihahda kayfa zaydun war zaydkii suu yahay waa xanuunsanya soo ma ahan waxaad tiradaa daniifo waa xanuunsan yahay ah, daniifo maxaa yeelay meesha xaa ku jira zaydun daniifo aa ah, meesha ku jirta asuaalu ah, mucaadun fi ljawaab qul man anzla kitaab aladi jaa bihi muusa alay soo ma ahan qul ilah qul anzalahu llah alla soo deji aha alla soo deji marka ee allah keligeed maya jumla mufiida waa in laga dhiga kalaamka waa in laga dhiga marka qofku wuxuu allah ku xusayo ilaahay uga baqo oo waxa weeyaan nebi maxamed waxa loo soo diray sala allahu calayh wasalam waa dadka baro sida ilahay loo caabudi lahaa ee hawada waa in laga haro waa in hawada laga haro hawada laga haro oo nabiga la raaco sala allahu calayh wasalam walitirmidiyi tirmidi waxaa u sugnaaday waxasanaho xasanna uu ka dhigay can anasin xadiiun xadiidkaasoo marwiyi laga wariyay can anasin anas wuxuu yihi samictu waxaan maqlay rasuulalaahi rasuulka ilaahay sala allahu calayh wasalam yaquulu xaaluu leeyahay qaala allaahu tacaala allah wuxuu yidhi yabna aadam ina aadamow inaka adiga low ataytanii haddaad iila timaado biquraabi lardi dhulka muggiis wax ku dhow khataayaa oo gafafyaal ah uma laqiitanii aad ila kulantood dhimatood aakirad timaado laa tushriku bii shay-an shayna xaaladan ila wadaajinayn laataytuka waxaan kuula imaanaa biquraabiha dhulka mudgiis wax ku dhow maqfiratan oo dembi dhaaf ah weli tirmidiy tirmidi waxaa u sugnaaday waxasana xasanna uu ka dhigay waa xadii haabita xadiidku ahlucilmiga gobol ka mida can anasin anas xadiiun xadiikaasoo marwiye laga wariyay can anasin ayaa u sugnaaday tirmidi samictu rasuulallah rasuulka allaan maqlay uu yidhi anas sal اllahu calayh wasalam yaquulu xaaluu leeyahay rasuulku qaala allaahu allah wuxuu yidhi tacaala allah wuu sarreeyaahe yabna aadam ina aadamow innaka adiga low ataytanii haddaad iila timaado biquraabi اlardi quraab min alqurbiya laga keenay dhowaansho soo maaha waxaa loola jeedaa maa yuqaaribu milahaa ah, maa yuqaaribu milahaa dhulka muggiis wax ku dhow ah, sida shaarixaba idiin soo qadaray low ataytanii haddaad ila timaado biquraabi lardi dhulka muggiis wax ku dhow khataaya oo gafafyaal iyo dunuub ah uma laqiitani aada ila kulantood aakhira timaado laa tushriku bii shayca adoon shayna ila wadaajayn hadda dunuubta qofkaas kama toobadkeenin ogow laakiin tawxiidkiisu waa sugnaaday qofkan bal fiiriya tawxiidka sida dembiga loogu dhaafo xadiiskaas fiiri waa xadiid lqudsi lafdigiis iyo macnihiisaba alla iskale waa xadiid lqudsi bal tawxiidka sida dunuubta loogu dhaafo dhulka muggiis wax ku dhow qofku hadduu dembiga sameeyo oo u dhinto isagoon ka toobad keenin laakiin tawxiidku u ansixay shirki ka beri noqday allah wuxuu leeyahay waxaan siina dhulka muggiis wax ku dhawo dembi dhaaf kaasaan siina laataytuka waxaan kuula imaanaa biquraabiha dhulka muggiis wax ku dhow maqfiratahu dembi dhaaf laakiin xadiidka sow aayaddii caaridi ma aayadda qur-aan ilaah wuxuu wayaqfiru maa duuna daalika liman yashaa ilaahi weynaa shirki ma dhaafo laakiin shirki wixii ka hooseeya fa huwa taxta mashiiat illaahi mashiicada alluu ka hoos jiraa wuxuu u dhaafaa qofkuu doono xadiidkuna wuxuu leeyahay marba shirki haddaad ka fogaata dunuubtii kale haddaad la timaado dembi dhaafan ku siina waa mulaq maye hadde almuطlaqu yuxmalu cala lmuqayad aayaddaa qayday aayaddaa xadiidka qaydaysa almuطlaqu yuxmalu cala lmuqayadi macnaheedu wuxuu yahay laataytuka waxaan kuula imaanaa biquraabiha dhulka nugiis wax ku dhow maqfiratan oo dembi dhaafa in shitu haddaan anugu doono haddaana doonina waa kugu ciqaaba saas wey ee ma ahan jasman waa la dhaafa ma aayaddaa qaydayda saasayna ahlucilmigu u fahmeen xadiidka arbaciinkugu yilay soomaa sharaxa xaafid ibnu rajab jaamici culuum walxikam fiiriya markuu sharxa saasuu mashiiada ugu keeni hadalka marka wuu soo naqliya sharaxa sharxan oo waxayn cabdiraxmaan ibn xasan wuu soo naqliyay sharxi laakiin ilaahay awoodiis kelimadii maxalushaydka ugu muhiimsanayd waa ka tegi dhexda ka gooyey waana ishaara inuu ka gooyey hadalka uu sharax idin soo raraa qaala ibnu rajab ah, ibnu rajabaa yidhi jan culuma ku leey man jaamaca tawxiida qofkii tawxiidka ku dara biquraabi lardi khadaaya dhulka muggiis wax ku dhow oo dembiyaal ah laqiyahu llaahu allah kula kulmaya biquraabihaa maqfira ah, dhulka muggiis wax ku dhow oo dembi ilaa an qaala ilaa uu ka yimi fiiri dhexda in hadal uu ka hadal dheer uu gooyey uu ku tusaa meesha uu gooyey muhiimadeeda fiiri sidaan wey laakin haadaa maca mashiiat illah saasaa ku taalla meeshaa laakin haadaa maca mashiiat illah laakiin marka uu alla dambi dhaafka siina waa hadduu doono laakin haadaa maca mashiiat illahi caza wajal fain shaaa afara lahu wain shaaa akhadahu bidunuubi hadduu doono uu u dhaafa hadduu doonona waa ku abaalmarina dunuubtiisa intaasaa ku jirta intaasaa ku jirta meesha marka waana inta uguwa muhiimsanba waa inta ugu muhiimsanba marka xadiidka waxaa lagu qaydayaa aayadda aayaddaa lagu qaydaya wallahu subxaana wa tacaala aclam sal اllah wslm wbaarak calى nabiyina